لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد waxaynu ku soo jirnay kitaab اliimaan lilqaadi abi yacla raxmat ullahi tacaala calayh waxaa inoo dembeeyey khisaashii iimaanka shucab uliimaan tirintooda uu tirinhayay isagoo ka soo xigtay ibnu shaahiin abu xafs waxaynu maraynay khasladii ama shucabtii shucbadii konton iyo labaad baynu inoogu dambaysay markii u dambaysay waxaa ka mid a iimaanka qaybihiisa wa an yunsifa alkhalqa min nafsihi naftiisa inuu oga garsoodo khalqiga uunka cadaalad iyo garsoor inuu ku dhaqmo noqdo ruux daacada oo naftiisa wuxuu siinaya ummadda kaanada siiya wa an yunsifa alkhalqa min nafsihi xadgudub iyo dulmi iyo inuu ruuxaasi ka badbaado wa an yabdula asalaama lilkhalqi uunkana waa inuu salaamo salaantoo la faafiyo ummadda la salaamana iimaankaay ka tirsan tahay wa an yuxasina khuluqahu dabeecadiisa u wanaajiyana waxay ka tirsan tahay shucab اliimaan walaa yashfi haydahu cadhadiisa inuusan boganin alla yashfiya bay ka dhigantah alla yashfiya ama walaa yashfi waa inuusan markaasi boganin haydahu cadhadiisa markaad cadhootoba ruux inaad ka argoosato oo intiqaam uun kugu badan yahay oon cafisba adan lahaynna ma fiicno wاlkaadimiina alhayda wاlcaafiina can الnaasi wallahu yuxib اlmuxsiniin marka ruuxa markaad karto eed awood u yeelato ama aad ka garhesho in la iska cafiyo oo nafta aan la bogsinno oo aan la'aana goosanin baa ka mida iimaanka alcafwu can الnaas iyo mxuu ahay ataxamul wاlxilm yuu sheekhu u jeedaa wa an yakuuna waa inuu yahay baa iimaanka ka mida alطafa الnaasi biahlihi ahalkiisa ninka ugu dabacsan xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo ummadda iyo qarada dhaqankoodana nin u dabacsan waa inuu yahay axaadiis badan baa macnaha ku timid hadde wa an yakuuna fiihi min tarki اlmujaadalati ma yunsabu ilى اlciyi waan yakuuna fiihi ruuxa muslimka waa in laga helo min tarki اlmujaadalati muranka ka tegiisa nin muran badan lama rabee maa shay waa in laga helo yunsabu loo aaneeyo asaga loogu tiiriyo liajlihi ila alciyi afgarocnimo ama goroyacilnimo ama faseexad la'aan ama afgaabni yacni waa inaadan muran badnayn oo jaqjaq fara badan iyo indhataag iyo caddayni marar badan baa adoo gar leh oo meeshuu muran ka furan yaha layska aamusa ilaan muranku wuxuu keenaya waaga dambe ruux isku dhacdaan cadaawad baa iman karta isku dhac baa iman kara cuqdad baa abuurmaysa isnac baa imanaya marar badan warka waa inaad ka dhaqaaqdo oo hawsha aad ka aamusto murankiiyo dooda keenaysa wa an yakuuna waa inuu yaha ruuxa muslimka ah gudihiisa fiihi fi lmuslimi min tarki lmujaadalati muranka ka tagiisa iyo muranka la'aantiisa maa yunsabu ila alciy hebel markii saa loola hadla waa aamusahaya indhuhu kuu dhiibanaya wuu foorarsanaya maba hadli karo ha lagu yidhaahdo dacaayaddu ha socoto in xujadiisa caddaysan kara ma aha nin gartiisa goosan kara ma aha waxaasoo dhan soomaaliya hadal dasho inaad gaabsato ooda u bixin waxaa ka mida ah min aliimaan bay ka mid tahay wa an yakuuna waaddan lilmu'miniin muminiinta inuu jecel yahayna waa min aliimaan in dooda la yareeyo xaqba ha ahaatee waa min aliimaan shaki ma laha taas axaadiis badan baa ku yimid laakiin ilaa xad lagu tiro ila alciy wax xadiidka ku asaxay ma jiro maa yunsabu ila alciy laakiin muranyaraanta iyo hadal yaraanta waxay ka mid tahay min aliimaan bada muxuu ahaayey albadaa iyo fasaaxada zaa'idka ah ee sixirka ah mararka qaarkood wuxuu keenaa xadgudubna inuu keena nusuus baa ku timid waan yakuuna ruuxa muslimka waa inuu yawaadda mid jecel lilmuminiina muminiinta mid jecel waa inuu yahay qalbiga ka jecel af iyo adinna ka cabira ruuxa inaad jeceshahay dhaqankaada iyo afkaada iyo waa in laga helo haddii kale dacway noqonaysa sheegasho iyo waan jeclahoo afka baarkiisa noqon haddaan fel iyo ficaal iyo maqaal loo hayni axaadii badan baa haddii macnaha ku yimid waad garanaysa wa an yakuuna waa inuu yahay ruuxa muslimka raaximan ruux naxariista likulli mu'minin ruux kastooo mu'mina ama ha noqdo muiic lilaahi subxaana wa tacaala ama caasiba ha noqdee mar hadduu moorada islaamka ku jiro ruuxaasi waa inaad tahay ruux naxariisanayo dabacsan oo u danqanaya muslimiinta iyo muminiinta marka likulli mumin wuxuu uleeyahay inuu soo geliya caasigii weli ku jira moorada islaamka iyo kii muiica ah ee kaamil iimaanka ee bariga taqiga ah intuba inay meesha soo galaan baa laga raba fii taraaxumin watacaaufin watawaadihim kamaali jasad اlwaaxid id ishtakaa minhu culun tadaca lahu saa'ir jasadi bisahri wاlxuma axaadiitaasi macnahaasuu yuu marahaya wa an yakuuna waa inuu yahay muslimka ah mucaawina mid taakuleeya oo garab iyo gaashaan u noqda likulli mu'minin ruux kastoo mumina kal bunyaani yashudu bacduhu bacda ruux kastoo muslimana waa inaad gacal iyo garab u tahay oo markaa aad garab taagan tahay meel walba uu joogo ruuxa muslimka ah, ama waddan islaam ha ku noolaado ama waddan gaala ha ku noolaado ama ha noqdo muslim mutamakin oo haalib oo duhuur leh ama muslim mustadcaf ha noqdo meel walba uu joogo waxaa laga rabaa in aad gacal markaa u tahay ood mucaawin iyo munaasir u noqoto kalmunyaani sida dhismahoo kale yashuddu xoojinaya bacduhu barhkii bacdan sida gurigu iyo sarabku iyo dhagaxu iyo jaajuurku isku kaalmayso isu garabsado muslimiintu waa wax walbaba iska xigaan iska garabsadaan wاladiina aamanuu walam yuhaajiruu maa lakum min walaayatihim min shayin xataa yuhaajiruu aayaddaasna aayaddu sida raajixa oo mansuuq cinda ahli اlcilmi ama xukun khaas oo waagay hijradu ay ahayd waajibu in nabi maxamed loo soo hijroodoo maka laga soo tagayo bilaada kale madiina la yimaada ay waajibka ahayd nusre iyo irtina hawshaa uu ku xidhnaa ay aayaddu khusaysaa jumhuur ahli tafsiirna waxay ku tahay inay mansuukho tahay haddii la reebo xataa la yidhahdo waa muxkamad la yidhaahdana waxay khusaysaa xukun khaasa iyo xilliga hijradu ay waajibka ahayd min jamiici diyaari ilaa daari rasuuli illaahi sala allah alay taasi ma jirto marka labada dhinacba haddii la ego aayaddu aayad la xujaysan kara ma aha inaad muslimiinta qaarkood nusradeeda aad ka bari noqoto iska tuurto looma xujaysan karo waana jahli midda ayada wa an yakuuna layinan fii jamiici umuurihi ruuxa muslimkaa waa inuu yahay mid dabacsan fii jamiici umuuri arrimihiisoo dhanba nin dabacsan oo latifan waa inuu yahay kakanaanta iyo qallafsanaantu ma wanaagsano xataa yunsaba ilaa loo tiiriyo fiihi mu'minka ila alxumqi dabaalnimo ama doqonnimo yacni ruux hebel waa allow sahal allihii alla weeye ku leeyihiin ruuxa layinka ahee dabacsane ummadda ee aan dhibka badnayn reer aakharaad way ku dhawaa reer adduunba ma aha ninkaas nin adduunyaba ma ahayn muxuu ahaa nin aakharu ahaa daacad iyo ammaankam eh way kuu durxulhaya aday kugu xumaynayaan inanaan jirin atahay tilmaamaya waan yakuuna layinan fii jamiici umuurihi xataa yunsaba fiihi ila alxumqi ilaa hayada la gaadhsiiyo nas ku asaxay ma jiro laakiin waxaa weeye markaad layin noqoto dariskaadii iyo qaraabadaadii iyo xigtadaadii baan ku daynayninba ayib oo doqon inaad oo dabaal tado nacasto waxba aadan oo qaab loo dhaqmo aadan aqoonin oo rag iska dhicin karin oo waxaa waa la akhrin doonaa ayadaaba imanba haddii luyuunadi lagaa helo marka waa imanaysa hawsha ayada ilaa lagu tiiriyo nacasnimo ama doqonnimo wa yakuuna waa inuu yahay fi dunya adduunyada intuu joogo milu sumbulati ama mil sumbulati yamiilu axyaana wayaquumu axyaana fiihi nadar qaybtan in lagu tiriyo shucab اliimaan sax ma aha yani wuxuu sheekhu ka hadlahayaa masaa'ibta iyo dhibaatooyinka adduunka kugu qabsanaya waa inaad tahay ruux adduunka lagu imtixaanayo oo dhib walba uu ku imanayo oo mar aad khatar geli marna ilahay kaa badbaadin wa an yakuuna waa inu hada fi dunya adduunka intuu joogo ruuxa muslimkaa mila sumbula dheelidu hadda ujeedaa sumbulada asalkeeda sabuulka la yidhahda lakin hadda dheelidiiba ujeedaa dheelida hablaha baxda markay dabayshu adwaarku mar bay seexinaysaa marna way toosaysaa dabayshaa seexin haddana way toosi dheelidu waa aragteen ma jabto markay dheeraatay dabayl xoog badanta ay ku dhufatay jabtaa intay yar tahay way ruxanaysaa way dhagadhabanaysaa ruuxa muslimka markaa fitna markuu ka baxo mid kalea ku dhici musiiba fii maalihi tu kalea ku musiiba fii awlaadihi wa abnaa'ihi musiiba fii ahlihi musiiba fii nafsihi fii diinihi marka waa inaad tahay ruux mubtalaah muslimka adduunka waa lagu imtixaanaa weeye ayib gaalka iyo munaafiqa iska digdigleeyo mar un la soo qabtaa hawshaa marka waa maqaadiir iyo masaa'ib min allahi ka iman maysa mooyeene iimaan ma aha iimaanku waa inaad u dulqaadatood u sabirto masaa'ibta markay timaadii maqaadiirta sabir iyo dulqaad iyo ridda iyo hawlahaas adugu kaa imanaya ayaa min iimaanika ah xagga rabbiga ka imanaysa laa min aliimaan waa ficlu rabbi subxaanahu wa tacaala iimaankuna waxaa lagu tiriyaa ficlu lcabdi iyo wax xagga rabbiga ka yimidood rumayso ama aad u sabirto waxaan ficl adoon ahayn qawlan aw ficlan aw ictiqaadan laysa min aliimaan yani w iimaanka noqonaya waa inuu ya wax aduga aad samaynayso oo qowl ah qur-aan la akhriyo adkaar la akhriyo dadkoo wanaagga la furo dadkoo xumaha laga reebo ama salaad la tukadiyo soon iyo xaj oo fal la sameeyo ah ama ictiqaadu ilaahay wuxuu subxaana wa tacaala uu ku sheegay malaa'ig iyo janno iyo naar iyo ambiyaana aad rumayso qur-aanku wuxuu sheegay nabigu wuxuu sheegay akhbaarta haybiga aad rumayso masaa'ibta timid aad ku sabirto yani waxa iimaanka noqonaya waa inuu yahay wax muktasab ah oo addoonku asagu uu la imanayo ama ictiqaad ha noqdo ama qowl ha noqdo ama ficil ha noqdo laakiin maqaadiirta xagga rabbiga ka imanaysa waa min afcali rabbi subxaanaه wa tacaala waxa kaaga aadanna waa aliimaanu mxuu ahaay wاsabru aw الrida taasaa kaaga aadan waan yakuuna layinan waan yakuuna inoo socto waan yuqasira amalahu waa inuu gaabiyo waan yaqsirana waa dhici kartaa amalahu rajadiisa hawadiisa hawadiisiiy meeshuu laacaya waa inuu soo gaabiyo ruux hawa badan waa inuusan ahayn xataa laa yudanna ilaa aan loo malaynin xataa laa yadunna ilaa uusan malaynin asagu annahu idaa asbaxa yamsi yumsi waidaa amsa laa yadunnu annahu yusbix walaa yakhطu khaطwatan ilaa danna annahu laa yakhطu ukhra yani ruuxa muslimka waa inuu yahay ruux hawa gaaban oo ku xisaabtamaya caawaba inay naftu ka baxayso beriba inay kaa dayeeni hadda waxaa lagu yidhahdaa in hebel hebel cabdulaahi kada xasan xuseen cali baa lagu idhahdaa berri aroorta waxaa iman karta meydka qaada meydka meydka magacaada waa isbedelahaya inaayahada ma jiraan yani meydkaa lagu leeyahy meydka masjidka hala geeya halagu tukado yani hawadaadu inay gaaban tahay oo aakhara ku xisaabtamayso oo inaad wad leeda aad ku xisaabtamaysaa la doonaya wa an yaqsira waa inuu soo goobo oo gaabiyo oo uu soo dabaalo ama low hawadiisii iyo idiilihiisa dheer iyo hanqalkuu taagayo adduunya u hanqaltaagayo xataa laa yadunna ilaa uusan malaynin annahu idaa asbaxa markuu waabariisto yumsi an yumsi inuu galabaysanayo haddii waagu kuu bariyo waa inaadas dhihin qoraxda waa kuu dhacaysaa ee istiraada ka hor baa lagu qibdoon karaa oo malakumood iman karaa ee maxaad diyaar waidaa amsa hadduu galabaystana laa yadunnu waa inuusan malaynin an yusbixa annahu yusbixu inuu waabarisanayo walaa yakhtuu khatwatan tallaaba waa inuusan qaadin ilaa hadduu qaadana danna wuxuu malay annahu laa yakhtu ukhra yani tallaabooyinka aad wadda ee tiranayso yani tan markaad qaado tallabaad talow ma qaadi doontaa ku fikirto ruux muraaqib oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aqmaanka iyo maskaxda ku haya oo aakhare xusuusan oo ay taallo oo ku talagelaya waa inaad noqoto khashyada noocaas iyo hawagaabintaasna iyadna waa min aliimaan shaki ma ah, mida ayada wayakuuna wa an yakuuna inuu iimaanka ka mida mid arka mawaaciida alqiyaamati wa ahla aljannati waannaar kaannahu xaadiruhaa jamcu mawcid weeye mawaaciid alqiyaama qiyaamada ilahi wuxuu yaboohay ama uu ballan qaaday waa inaad aragto ood muraaqibto indhaha ku hayso ahljanihii waa inaad fiirinayso qalbiga ku haysa ilahay suu abaalmarina aad xusuusan tahay wanaar naar hawlkeedi iyo cadaabkeedi iyo ciqaabteeda inaad qalbiga ku haysa kaannahu aad moodo xaadiruhaa janno iyo naarba inuu taagan yahay iyo balaayooyinkii dhibaatooyinkii naarna iyo qiyaamana markaasi arkayo daawanayo waa inaadan haafil noqonin wey ruux ah oo ishilmaansan oo maqan xaggana iimaan sheega inaadan noqonin oo tahay baa lagaa jooga oo ku xisaabtamaya saacad walba wixii dhici kara una diyaargarooba qiyaamo iyo aakharo wa an takuuna nafsuhu naftiisu inay tahay baa ka mida iimaanka caasifatan mid ka santaagto oo ka sanbaydhay can iddunya addunyada azuhdu fi dunya buu sheekhu hadda ujeedaa yani waa inaad tahay zaahid fi dunya wa an takuuna nafsuhu naftiisu waa inay tahay caasifatan can iddunya aan jeclayn weeye aan doonaynin in adduunyadu inuu ku dangaadho oo uun ka sayqaato doonay wa inaad tahay laakiin aan doonayn cusuufka asalkiisu waa markii eh, aad wax diiddo ood ka sambaydho ama geeloo kale eh, darku iyo biyaha ay diidaan neefku uu diido inuu cabo markaasaa cusuufka inta badan la isticmaalaa marka waa inaad tahay niman adduunya aysan degaynin oo ka sambaydhayo o ka santaagayo ay tahay oo markaa ka saayqadanay innagu azuutu fi dunyaana dawaa min addiin wa min aliimaan wa an yakuuna wa inuu yaha ka mida ah iimaanka daami an nahaari maalinkii nin ooman yani waa kinaya can isowm can isowm wey ruux maalinkii soomaya ooman waa inaad tahay soonka la badiyo iyo hawshaa khayrkeeda waa min aliimaan saahir lleil habeenkiisana soo jeeda habeenka soo jeedkiisu inaad qiraa'at اlqur'aan iyo dikri ilaah iyo salaad iyo waa lagu soo jeedaya wa an yasbira cala اlbalaa'i balaayada inuu ku sabrana waa min aliimaan waa inuu soo marray sooshw uu soo celiyey wayashkura fi rakhaa'i berisamaadkana inuu ilaahay mahadiyo hiday barwaaqe iyo berisamaad jira iyo bayaxowna ilahay waa inaad u mahadnaqdo marka wax iskugu aadaanna ilahay u mahadnaq marka rabbi ku imtixaano dhibaato timaadana sabir baa lagaa rabaa wayardaa waan yardaa biاlqadaa'i waxaa ka mida inuu ku qanco ilahay wuxuu xukumay ay bilmaqdiy waa iimaanka kamaalkiisa ee waxa adigu ku saaran waajibka waa asabr culamadu labay kala qaadaan asabru biاlqada iyo alridaa bihi farqi baa u dhexeeya shaygii ilaahay kugu xukumay ee masiibo ahaa ama dhib ahaa ama diinkaada ha khuseeyo ama awlaadaadii ama caafimaadkaadii ama xoolahaadiiba ha khuseeye inaad ku raali noqoto waajib mehe waa mustaxab inaad raalli ku qancdo ood qalbisame ku qadato ood ku farxdo waajib ma ah lan lama awoodi karaba dad yarba awoodo ambiye iyo malaa'ig iyo rusul ba awooday iyo sidiiqiin aadamuhu waxaa lagu yaqaanaa dhibaato markay timaado inay danqadaan oy dhibsadaan oy rarguryoodaan waa dhaqanka bani aadamka haddii aad muslimtahay waxaa laga rabaa dhibka noocaasa ilaahay inaad ku sabirto naftaada xabisto oodan hataatacin oodan qoobgariirin oodan waalanin oon dibresin iyo stress usan kugu dhicin iyo mxuu ahay bofis usan kugu dhicin baa la doonaya sabrigaa waajiba ama aridaa bihi inaad ku qanacdood ku farxdo musiibadii waa martabatu sidiiqiina walambiyaai wlwliyaa dad yarbaa karaa saa darteed waajib ma ahayn waa mustaxab alridaa bilqadaai mustaxab weeye ama asabru cala almaqdiyi wاlqadaai waa maxay waa waajib waxaa ka mida ah wa an yuxiba asxaaba rasuuli اllaahi sal اllahu alayh ali wasalam wa jamiica almuhaajiriina walansaar waxaa ka mida ah iimaanka inaad jeclaato asxaaba rasuulilah nabi maxamed ardadiisi ciidankiisi asxaabtiisi iyo wa jamiica almuhaajiriin muhaajiriin dhammaantoodba waa cadfi haas cala alcaam iyo walansaar maxaa yeelay liannahu waa min ahli janna wliyaa ullahi wey kulligood ahlu janno wey saxaabada nebi maxamed nin walboo saxaabada nebi maxamed ka tirsanaa iimaanna ku dhintay mahmaa balagad aahaamuhu waxaa weeye mar hadduu iimaan iyo tawxiid ku dhintay waa min ahli janna qur-aankaana caddeeyey wa kullan wacad allahu اlxusna wاlxusna hunana waa maxay aljanna wey marka ibnu xasm kitaabkiisa mxua muxallaha muqadimadiisa wuxuu yihi waxaan jasminaynaa qaطcan saabiqoodii iyo ansaarigoodii iyo muhaajirkoodii iyo remiyigoodii iyo kii camaygaha caalimkoodii kulli soo ururi waa min ahli اjanna buui dadkina khilaafawshaasna waa ahlulbidac war warkooda loo dhegaysan markaasu sii daaya hadla waa runtii waa garleyahay xaafid ibni xajar baa isagu eh, isaabaha muqadimadiisa hore kaga hadlay hawsha ayadaa ibn xasim intiisun buuna keenay wax ka badan ma usan keenin isagoo weliba rurufay oo gagaabiyey marka wa an yuxiba asxaaba rasuuli ilahi wa jamiica almuhaajiriina walansaar lianna waa muminiin saxaabadu muminka inaad jeclaatana waa min aliimaan fakayfa markuu saxaabiya ruuxaad jeclaanayso kabasiida min baab alawlaa buu sheeku ka hadlaaya marka wuxuu rabaa inuu meeshana ka saaro qolyaha ahlulbidac ee saxaabada alla ku diray ee ayaga wax ka sheega ee ku xadgudba ayb wa an yakuuna ka mida ruuxa muslimka iimaankiisa ka mida mujaaniban nin ka dheeraada waa inuu yahay lilkadibi beenta beenta loo qaste iyo inaad ka dheeraato ayb akhdaada iyo hafawaadka iyo sakatiga iyo sahwiga lagama hadlayo waa beenta mutacamidka laga hadlaya beenta waa inaad ka fogaatood ka dheeraato lanna maxaa yeelay waa macsiya beentu ka taggeeduna waa maxay waa iimaan shay walboo macsiya ama dembi ah ka tagiisu waa iimaan hawshaa haddi waad soo barateen baylata wa an takuuna waa inaad tahay taclam mid og annaka idaa laqiita akhaaka almu'mina gusila dunuubukuma kamaa tagsilu lyadu lyada wa an takuuna taclam waa inaad ogaata buui iimaanka waxaa ka mid ah inaad ogaato annaka idaa laqiita akhaaka almu'mina markaad la kulanto walaalkaada muslimku di iskaga hor timaadaan ama bannaan isku aragtaan oo isgacan gelisaan oo marka hadi fasaafaxto bay ka dhigan tahay markaad walaalkan muslimka la kulantood salaanto ood gacan saarto ood bariidiso usilad waxaa la maydhi dunuubukumaa dunuubtiinni baa la maydhi kamaa siday gacantu gacanta u maydhoo kale marka la farxaanlahay gacan yagaa ismaydha saabunta tan ku taale tanaa sii tiri ku taale tanaa tiri ayagaa ismaydhhay waa taqaanaa bay ila tahay isu maydhaan baa salaanta ay salaanteen baa dunuubta laydinka hobin axaadiis fara badanoo shibi mutawaatira qadiyadda ku yimid labada ruux ee muslimiinta hadday kulmaan oo isgacan saaraan in intay gacanta isku hayaan dunuubta laga hoobin sida geeduhu caleenta oga daadato dembigooda u daadan nusuus badan baa ku timi waxaa ka mida iimaanka waa an yakuuna muxiban lilcarabi carab waa inuu jecel yahay hadda hoos bay usoo degtay saxaabada yaro taagneed hadda waa waa inaad carabta jeceshahay waa caqiida muhiim oo ah, asxaabu alxadiid leeyihiin wa ahli sunna waljamaca caqiida uu sheekhu tilmaamay ijmaac waxaa soo guuriyay alimaam xarb bin ismaaciil alkirmani xub اlcarab waa min addiin jins اlcarab baa laga hadlaya waana masalo u laabanaysa qowmiyaadka iyo ajnaasta ilaahay abuuray siryaanigoodii iyo muxuu ahaaye ruumigoodii iyo muxuu cajamigoodii iyo carabkooda keebaa u fadli badan cinda ahli الsunna wاljamaaca jinsi iyo qowmiyad haddii la fiiriyo alcarab baa u khayr badan u fadli badan alimaam xarb ismaaciil kirmani markuu ka hadlahayay caqiidatu ahli sunna waljamaca wa asxaabi alxadiid ayuu soo tiriyey caqiidadu wuu waday wuu waday markii dhexda u marahayo iyo wuxuu ka mid ah waxay aaminsanaayeen axmed bn xambal isxaaq bnu raahuya cabdullahi bn xumayd bn zubayr alxumaydi saciid mansuur jamaacu sii daayey madhabkaasay qabeen buui markaas wuxuu uhi waxaa ka mida ah fadli caqiidatu asxab alxadiid wa an yacrifa lilcarabi xaqaha wa an yacrifa lilcarabi xaqaha wa fadlaha wa saabiqataha wa yuxibuha waxaa ka mida inaad carab fadligeeda garanayso xaqay muslimiinta kuleeyiina aad garanayso horayntay diinka inugu horreeyeenna aad garanayso wa bacd dalika weliba aad jeclaato masaa'ilu xar bin ismaaciil kirmaani liaxmed wa isxaaq faqrada siddeetan iyo afraad buu sidaa ku yidhaahdaa shaykhulislaam ibnu taymiya